alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والsalaam <clears throat> الأtmaan الأkmalaani عlى rasuuli الlahi slى اllah عalyh wslm وعlى آlih wman sar عlى nahjih ilى ywm الdin wbعd qala الmuأlif xafidh اllah almuhml min asmاء الruwaat almuhmalu min asmaaءi الruwaat waxaa inoogu dembeeyey mualifka raximah ullah xafidahu llah oo inoo sheegay in waxyaabaha axaadiista lagu dacfi lagu daciifiyo min asbaabi dacfi alxadiis inay ka mid tahay in raawiga la garan waayo ama cayntiisa la garan waayo ama xaalkiisa iyo xifdigiisa iyo dabdiga dabdiga raawiga ha la garan waayo ha laga jaahil noqdo ama macayntiisaba ha la garan waayo majhuul baa la ydhaha waxaa inoogu dambeeyey isagoo raawigu ka hadlay min asbaabi dacfi alxadiis inay ka mid tahay aljahaalatu alwaaqicatu cala araawi raawiga in laga jaahil noqdo imaa cayntiisa la garan waayo wa imaa in xaalkiisa la garan waayo waxaa ka mid a waxyaabaha jahaalada raawiga sababa in raawiga magaciisiiba maxduuf yahay oo uu mubham yahay mubham mubham waa maxay waa nin waa ninaan la magac dhabin soo ma majhuullo waayo waa nin la magac dha nin la magac dhabay laakiin la garan laayahay imaa cayntiisa oo imaa xaalkiisa wuxuu mualifku inoo sheegay raximah raimahla eh, xafidah llah xadiiska uu inoo sheegay eh, uu tilmaamay inuu miaal ahaan uu tilmaamay imaam axmed baa wariyey xadiiskaasi waxa uu sheegay inuu xadiis daciifa yahay oo raawi rawaadiisa kamid inuu majhuulu xaal yahay sheekhiisa iyo sheekhu sheekhuna iyaguna inaanba la garanayno ibhaam ku jiro waxaan doonayaa un miaalka inaan kaga noqdo baab ibnu cumeyr alxanafi muxuu yidhi xadaanii rajulun esh rajul min esh xadaanii rajulu min ahli lmadiina nin reer madiinaha ii waramay ninkaa reer madiina wuxuu war ka soo naqliyay aabbihii u fiirso ninka reer madiina waa mubhamo la garan maayo aabihiina waa maxay aabihiina waa mubhamo garan maayo xadiidka laba nin oo ka mid a ah, aana asmaadoodiiba la garanayn ma suurtagal baa ninka magaciisii la garanay in cadaaladiisa la garto iyo dabdigiisi iyo xifdigiisi mihaalkan waxaa ku jira rajul majhuula iyo rajulaani mubhamaan soo ma markuu sanadku sidaa noqdee ragga aan la garanayn markay farabataan sanadkana galaan marka nin iyo laba iyo saddex la garan waayo iyo marka nin keliya la garan waayo way kala daranta ma fahantaan oo labada xadiiskaabaa dacfi dara dee ninka dhowr nin la garan sanadka dhowr nin la garanaayo ma aragtaad way kala daran yihin qadiyadan doonaya inaan ishaara waxa weeye xaafid ibnu kaiir wuxuu inoo sheegay haddii uu yahay haddii uu yahay in culimada qaarkood haddii ninka la garan layahay uu yahay min abaqati taabiciin ama min abaqati tabci atbaac ama tabci taabiciin atbaaci taabiciin uu yahay in bacdu ahli lcilmi istinaas iyo ay dugsadaan soo ma oo soo dhaweeyaan xadiidkan labada nine ahi ee ku jira waa laba ninoo laga yaabo nina inuu nina taabiciu yahay nina waa taabici nina ama waa taabici ama waa taabic taabici wamaca dalika culimadu waay sheeku inoo sheegay inuu dacfigiisu shadiid yahy leesh dacfigiisu wuxuu shadiid u noqday nin la magacaabo majhuul alxaala meesha ku jira isaguna marka asbaab dacf mutacadida ayaa xadiiska ku jirta ayaa xadiiska ku jirta sheekhu halkan maanta darsigan wuxuu ku saabsan yahay nooc kale oo iyaduna asmaada xaggooda ka timaada oo waxyaabaha xadiiska dacfigiisa sababa ka mid a oo waa maxay waa nooc la idhaha almuhmal almuhmal waa maxay almuhmal waxa weeye waa raawi la magac dhabay laakiin magiciisa aan la tacyiiminin magicii raawiga waa la sheegay laakiin waxyaabihii lagu garan lahaa fulaankani cidduu yahay ayaan meeshu odhin aan si kale u sheego raawibaa magaciisii la sheego waa la magac dhabay laakiin magacan la sheegay dabaqadaa uu ku jiro ruwaad badan baa wadaaga maragtaa magaca maxaan ku uri magac mushtarak ruwaad badan baa wadaaga ruwaaddaa badani laba xaalay ka dhaxeeyaan ama saddex xaalaba dheh inay dhammaantood wada fiqaad noqdaan waa isku dabaqo magacana way wadaagaan mashaayikhdana way wadaagaan ama way isku dabaqo dhow yihiin adu waa aqraan dheh ama waa rag culimo isku soo gaaro wax ka wada qaatay dhammaantood laakiin waa fiqaad ninka magaciisa la sheegay wuxuu ictimaali karaa inuu hebel yahay hebel hebel yahay waxaa kaloo ictimaali karaa inuu hebel hebel yahay labada nin ama saddexda nina magacani uu ixtimaali kara dabaqadan ka dhaxeeya waa saddex ninoon saddexda ninba iqaada taasi waa suuro maya raggu magacani ka dhexeeya dhammaantood waa ducafo iyana waa suuro labaad maya ragga magacani ka dhexeeya dhammaantood waa eh, raggu magacani ka dhexeeya dhammaantoodna fiqaad maaha dhammaantoodna ducafo maaha ee bar ka midna waa fiqaad iyo cuduul qaar ka midna waa ducafaa iyo majruuxiin haddii ay dhammaantood wada fiqaad yihiin niman aqraanoo dabaqada wada wadaagayna yihiin alamru sahl sheekh arrintu markaa way fududahay haddii ay dhammaantood wada dacafo yihiinna xadiiskii de asal ahaan daciif buu noqonayaa laakiin waxaa laga yaabaa kuwoodan dacafada ahy dee inay kala daranyihin oo nina xadiiskiisu uu kabmayo nina xadiiskiisu aanu kabmaynin halkaa ishkaal baa gelaya marka talo labada nin ninku waa ninkeebaa imanaysa sooma hadday ducafooda yihiin laakiin kala daran yihiin hadday barhkoodna iqaad yihiin barhkoodna ducafo yihiin magacoodiina aan wax kala caddeeya labadoodii lagu sheegin magaca guud magaca horena wada wadaagaan ama labada magace horena wada wadaagaan wixii ay ku kala bixi lahaayeenna aan la sheegin xaaladda nocaasa wuxuu ka dhexeeyaa inuu kii daciifka ha noqdo iyo inuu kii iqada ha noqdo maadaama midna la geranayn iyana waa laga tawaaqufaya waasfahnay ma waa in qaraa-in la raadiyo marka hebelkani waa kuma hebelka halkan ku jira waa kuma warkaasi waa mafhuum sooma waa nin la magac dhabeey oo magacan lala wadaago saddex baa soo baxay ninkan iyo cidda magaca la wadaagtaaba inay fiqaadooda yihiin ninkan iyo cidda magaca la wadaagtay isku qaldami karaanba inay ducafo wada yihiin ninkan iyo cidda magaca la wadaagtaa badhna inay ducafo yihiin badhna iqaad yihiin dhammaantoodna aqraan ama isku dabaqo dhow isku noqon karaan ya oo halkan wadageli karaan laba xaalaa ishkaal leh waa xaaladda qaybina iqaad tahay qaybina ducafo tahay ama xaaladday dhammaantoodba wada ducafo yihiin laakiin dacfigadu kala dariya ninna waa nin la fii xifdihi shay ama fii waxa weeyaan waxa weeyaan waa saduuqun saaxibu akhda sidaa la yidhi maalan ama yukhtiu wa yusiib sidaa la yidhi iyo nin la leeyahy waa kadaabun wadaac labadaa nin way kala daran soma marka xaaladda waxaa lagu odhanayaa war ninkani ninku iyo iska hubi horta intaanad xadiiska iska jismayn muhmal baa la dhaha muhmal muhmal waa maxay waa shaygii aan wuxuu ku sooci lahaa la wada sheegin almuhmalu oo min aruwaati ka midihi huwa waxa weeyaan man sumiya waa ninkii la magacaabay biismin baa lagu magacaabay isimka oo yatasamaa bihi uu ku magacaaban yahay ama yatasamaa bihi uu magac ka dhigtay cadadun koox oo min aruwaati ruwaadda ka midii ku magacaaban yihiin walam yansibhu umuu tiirin araawi ninka wax ka warinaya muu u tiirinin nasabkiisii muu sheegin oo muu dhammaystirin aw yasifu ama kumuu sifaynin bima aw yasifu ay aw yasifu macnaheedu waxa weeye aw lam yasifu ama kumuu sifaynin bimaa yumayizhu wax sooca saasay ahayd inuu sheekhu yidhahdo walam yansibhu raawi aw lam yasifhu bimaa yumayizhu kumuu kumuu sifaynin wixii sooci lahaa haddaad tiraahdo walam yansibhu raawi raawigu ninkan uma abtirin oo abtirsiintii uu dadka kale kaga bixi lahaa muu sheegin aw yasifu ama wuxuu ku sifaynaya bimaa yumayizhu wax sooca way kaa qaldamaysaa baashu ah, hadalku iska hor imanaya markaas wasfahna sooma de haddii uu ku sifeeyo waxuu dadka kale kaga soocmo warku waa cadiyde sooma marka halkan lam ka dhacday aw lam yasifhu bima yumayizhu yani an ayrihi yani can hayrihi oo hagaag aan miaal keeno laba ninoo ruwaada ayaa sheekha wax ka wada wariya nin walba waxaa la dhaha muxamed ibnu cabdallah hadhow nin raawi yimiyo wuxuu hi xadaanaa maxamed ibnu cabdallah labadaa ninee ruwaadaha nin nin waa nin fiqaa ah oo mutqina oo cadliya ninna ninna waa nin daciifa oo sayi lxifdi ah ma laba daba isu dhow ah laba dabaqo isku dhow maaha nina xadiiskiisu min xayu اasli waa maqbuul nina xadiisku min xayu اasli waa maxay waa marduud waa marduud waay hadhow nin raawi inoo yimi wuxuu yihi xadaana maxamed bn cabdallah xadiiskan inaynu sixadiisa ama sanadkan aynu xukunno waxay ku xihantahay maxamed cabdilaahi yaa tahay inaynu soo saarno way isfahnay soo ma kumaad ya xadaana maxamed bn cabdallah alkufi iyo xadaanaa maxamed ibn cabdallah asamarqandi way kala duwanti soomad gar laba caalim baa jiro labada caalim baa idin badan maqasheen nin waxaa la dhahda sufyaan ibnu cuyayna alhilaali ninna waxaa la dhahdaa sufyaan ibnu saciid athawri alkuufi ninna waa reer kuufa ninna waa reer maka labadaba sufyaan baa la yidhahda waa mihaale hadduu nin raaw idhaahdo xadaanaa sufyaanu oo sufyaan uu ninkaa raawigayna labadaa ninba raggii soo gaadho yahay laakiin sufyaankan aanu cayimin sheekha sufyaankan aan la cayimin uu wax ka warinayo sheekh labadaa nin soo gaadheenoo wax ka wada wariye inuu yahay sufyaan marka aad isweydiiso sufyaan oo yaa tahay haddaabad garan weyduu kuu kala soocmi waayo oo amaaraad iyo qaraa-in lagu kala sooco aad weydo waxaad warka ku koobaysaa sufyaan ama waa hilaali ama waa thawri ama waa ibnu cuyaana ama waa thawri labaduba labaduba waa laba nin oo iqa ah oo imaam ah oo mutqina oo xaafida markaa werwari wama hayo waad ka soconaysa ah, xadiikaasi werwer ma laha marka msfahmi sheekh ah, marka muhmalkii muxuu noqday muhmalkii wuxuu noqday nin la magac dhabay laakiin magaca dad kale la wadaagaan dadkaa magaca la wadaaga ma jamaaca magaca wada wadaagta jamaacadaasi nin walba ninka kale wuxuu kaga soocan yahy bule ruwaadda xadiiskuna magaca magaca magaca raawiga way wadaagaan mararka qaarkood waxaa jira ruwaad magacoo keliya wadaaga waxaa jira ruwaad magaca iyo magaca aabbaa wadaaga waxaa jira ruwaad magaciisa iyo magaca aabbaa iyo ka awowgaba wadaaga waxaa jira ruwaad saddexdaa magacba wadaaga nas ka qabiilkana wadaaga waa isku qabiil sheekh isku magaalana weeye kaalay kala gurado ma fahante laba ninoo isu laba nin oo isku cari iskulena aan ahayn markay xifdi iyo dabdi iyo feejignaan iyo iyo iyo cadaalad noqotana aan isu dhoweyn baxru baa la yidhaha halkan oo kale bad baad gelaysaa baddaasi waa inaad waa inaad nin waa inaad markaa sidataa mashkax aad wax u mashkaxinayo af badan waa inaad sidataa aqoon iyo khibro waa inaad sidataa hebel ninka la ydhaha imise imise caalimbu wax ka maqlay culimadu wax ka maqlay ma reer kuufo qura ma reer kuufo mise reer ka baxsan buu wax ka maqlay hadduu reer kuufo wax ka maqlay hebel culimadu laazimay waa kuwama hebel culimada aanu laasimin waa kuwama labada nin culima ardaydii wax ka dhigatay hortayay ahaayeen ardaydoodii waa fitir fatir loo kala guraya markaas waa lagu leeyahy hebel hebel hebel haddaad asaaniidda ku aragto waa hebelun maxaa dhacay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel cidday wax ka wariyaane magacaalihi waa hebele la soco laga odhanay rag baa shaqo kala qaban dee saaxibku xadiiska nebiga u eeganayo daba socday sida oo sidaad adigu arigaaga u raacatay si ka adag iyagu u raacday nebi maxamed sal allah aleh wasalam xadiiskiisa xadiiskiisa sal allahu aleyh wasalam u raacday waa marka waa sidaas waxaan marar waan sheegay kalaas baan waxaanu isugu nimi saddex arday saddexda arday waxaa la yidhaha nin walba axmed yuusuf cabdilaahi imise magac bay wadaageen saddex magac bay wadaageen hadhow imtixaankii la galay nin walba saddexdiisii magac buu qortay macalimiintii baa dabaqday haree dhaha maalintii dambe subrofeysarkii claasku yimi wuxuu yihi waariyaane axmed yuusuf cabdillahi ayaa la ydhaa horta saddex nin baa istaaga farti taag waa balkaca way kaceen waxay noqotay in la idhaahdo si loo kala saaro waraaqahoodii si loo kala saaro natiijadoodii ikhtibaarka in la dhaa bal adigu halkan wax ku qor adna halkan wax ku qor adna halkan wax ku qor waxay noqotay markii dambe mucalimiinta inay dhadaan nin walaba magaca afreed baad qoraysa nin walba maxaad ma ku daraysaa warqadaada ma dhiibi kartid adaan magaca afraad ku darin waayo warar bay noqotay mogti ya iminkaas iminkuu saxay axmed yuusuf cabdilaahi xisaab haddana mid kala yimaada haddana axmed yuusuf cabdillahi sodigiibu lakbadadu ka imanaysa hadhow marka natiijada laysu geynayo ninaan waraaqi hayn baa natiijada isu geenaya ma deedna waa laga ya gebigooda mur qura ka soo qaada macalimiinta way dabakeenay ya ma fahamti inuu mur keliya malaya laga yaab ama uu dee derajo mid lahaa mid kale u siiyo halkaasu khalad ku dhacaya maxadiisiintu maxay idhahdeen waxaa raggan loo sheegayaa oo loo kala guraya si aanad ugu malayn dad mutacadida inay nin qura yihiin ama aanad ugu malaynin nin mutacadid oo asmaa badan sheegtay inuu midh keliya yahay labadaba muadiiintu way ka fajignaadeen ninka ninka magacaanta badan samaystay ee magacaanta faraha badan lena warkiisa gaar baa loo hayaa oo meesha lagu arka waa leey kaa maaragtaa waa hebelkii halkaa ogee waa isagii un isu keenferaariyey ya ila meeresadu isticmaale ma garat ta kale ragga qaarkood oo magacaynta wadaagana waa laleeya hebel iyo hebel iska ilaali magacay wadaagaan nisbada ma wadaagaan magacay wadaagaan shuyuukhda ma wadaagaan magacay wadaagaan abaqada ma wadaagaan u fiirsaa isku aba maa waa laba ninoo kalalada oo kala horeeya oo labada nin hadday kalalad noqdaanna maxaa kala duwanaanaya mashaaikhdii iyo iyo ardaydii sida badan sida aalibka sida aalibka ma fahamti marka muxadisiin waxaasoo dhan way ka baaraandegeen way ka baaraandegeen waay marka waa sidaas markii macalimiintu yidhaahdeen nimankaasi magaca afrada qoraan ayuu mid ardayda ka mid ah oo dhiblow wuxuu yihi waar qabiilkiinana ku daradhe qabiilkii <laughs> ya nimankas lama taag waahin bu dhaha macalimiintiisa uma taag laa nimankana waar qabiilkiinana ku daradhe <laughs> ya <clears throat> waay xukmu riwaayat lmuhmal idaa lam yatamayas hadaanu soocmin idaa lam yatamayas haddaanu soocmin araawi raawigu haddaanu soocmin oo aanu ruwaadii kale ka soocmin wa kaana alamru fiihi arrintuna warkiisuna uu yahay annahu isagu laa yakhruju inaanu ka baxayn can kownihi ahaanta u yahay axad rajulayni laba nin midkood raawi ruwaadii kamida ayaad ayaad magaciisii sooci kari weyday laakiin magacaasi laba nin buu dhex meeraysanaya wakilaahumaa labadaa nina iqatun iqo weeye fainahu isagu markay xaaladdu sidaa tahay laa yaduru wax dhiba ma laha wa takuunu riwaayadiisuna waxay noqonaysaa maqbuulatun mid la aqbalo haddii magacii ay iska yeeshaan laba raawi oo labaduba iqaada oo labaduba cuduula oo labaduba xufaadi hadday magacii iska yeeshaan hadday magicii iska yeeshaan xaaladdaa magaca iyagu ay wada leeyihiin labadoodubana ay fiqo yihiin haddii magacii la sooci waayo waa kuma ay suurtageli weydo labadooduba waa iqaade dhib ma laha laa yadur waa sufyaan ibnu cuyeyne iyo sufyaan ibnu saciid sawri soo ma waa miaalkan ku siiyey wain kaana lamru hadday arrintu tahay wain kaana lamru fiihi hadday arrintiisu tahay yataradadu mid dhex meeraysanaya bayna rajulin iqatin raawi iqa iyo wa aakharu mid kaloo daciifin daciifa aw majhuulin ama majhuula aw lam yatabayan amruhu ama ay arintoodu kala cadaan weydaba bilkuliyati ninkii waaba la garanba waayeba ciduu yahayba ama magaca waxaa wadala nin majhuula iyo nin iqaa oo cadliyo mutqina ama waxaa magacan ugu dhaxeeya mid daciifo dacfigiisu uu sokeeyo iyo mid kadaabun wadaacun dajaal ah labadiina lama kala garanayo kuu yahay ka ku jira kala garan maayo xaaladaasi ama ninkan waabad garan weydeba meel alaala meel aad u qaada oad garan weyde fa huwa xaalada noocaasa min qismi daciifi buu kamid yahay lima su-aashu waxa weye maxaa loo daciifi litakhalufi axadi sharuudi اlqabuul shuruuddii xadiiska lagu aqbali jiray mid kamida ayaa meesha ka baxday sheekhow sidaan hore kugu sheegay alqabuul waa bifatxi esh fidxi badanaa inta dad cilmi akrinaaya aldaysa aldaysa waxaa lamida taraajim fiqh اlbukhaari fii taraajimihi ayaa la dhaha bukhaari fiqhigiisu canaawintiisu ku jira tarjama taraajim waxa weeyaan waa canaawinta iyo iyo siirada iyo taariikhda ragga laga qoraa taraajim la yidhaha waa jamcu tarjama ha odhanin fikhu lbukhaari fii taraajumihi jiimka ha isku godin haddaad goddo wuxuu noqoni maqanaysaa taraajum waxaa la dhahdaa isdhagxinta ma fahamte iyo isshiidka ayaa taraajum la marka bukhaari miyaad ammaantay marka bukhaari wuu isdhagxinaya isdhagxintiisa ma jirto waxaas iska jir marka marka alfaadda carabiga ahi cajiib waxay ku tahay luqadaasi kelmaddu hal xaraf oo hal xarako isbedesha ayay ay isku bedelayaan macnu la soco marka fiqhu lbukhaari fi taraajimihi ya hmm. <clears throat> litakallufi axadi shuruudi اlqabuul marka waa qabuul qubuul waa duburta ma fahamtay sheekh haddaad qaafka guddo waa sidaas litakhalufi axadi shuruudi اlqabuul wa huwa shardigaa hadhayna waa maxay taxaququ alcadaalati wadabdi baa la waayey cadaaladii raawiga in la hubsado iyo dabdigiisa iyo xifdigiisa iyo itqaankiisa in la hubsado ma suurtagelayso maadaama oo aanba la garanaynba miaal muhmli ahraj imaam ibnu casaakir raximah llah fii taarikhi dimishqa qaala wuxuu yihi min ariiqi axmed ibni maxamed almacruuf ibnu dahaan qala wuhi xadana maxamed bn xajaaj can axmed ibni cabdillaahi can yaxya ibni xumayd awiil can abihi can anas bn malik radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal allahu aleh wasalam sanadkaa waxaa lagu wariyey hadal la yidhi nebigaa yidhi oo odhanaya udlubul cilma cilmigii doona yowma litnaini maalinta itniintaa cilmigii doona fa inahu cilmigu yasiirun waa uu fududiyey liaalibihi maalinta isniinta ninkii cilmi doonaya cilmiga ilahay waa uu fudaydiyaa qaala imaam albani raximah llah fi silsilati aciifa wuxuu yidhi wahada kaasi isnaadun daciifun jiddan weeyaan yaxya bn xumayd awiil qaala bnu cadi abu axmed ibnu cadi wuxuu yihi waa axadu xufaadi wa aimati alxadii weeye wuxuu leeyahy kitaab la idhaahdo alkaamilu fi ducafaai rijaal maxaan kugu yidhi alkaamilu fi ducafaai rijaal <laughs> wuxuuna caan ku yahay culimadu markay sheegayaan kitaabu lkaamil libni cadi kitaabu lkaamili libni cadi wuxuu yidhi waa kitaabkii wada koobay raggii ragga intoodii ducafada ahayd ragga raggu sheegaya waayo ma rag o dhan ba nimanka xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam wariyey ama waxa weeyaan riwaayadiisa ka mid a ah, raggoodii la daciifiyey ayuu ku sheegay ragga qaarkoodna asbaabo uu sheegay ayuu kitaabkaa ugu dhex sheegay lidifaaci waxaa la midka ibnu cadi wuxuu yidhi axaadiiuhu weyaan halkaas axaadiiuhu ayru mustaqiima iska jir yaxya ibnu xumeyd awiil buu wuxuu usoo arooriyey axaadiis dhowr ah markaasuu wuxuu yidhi axaadiista axaadiisaan ahayna wuu wariyey wa axaadiiuhu hayru mustaqiima axaadiistiisuna waa midaan toosnayn waa midaan toosnayn waa maxay dee waa axaadiis wax ka siiyin wey ninkaa la duraya xifdigiisa la duraya waxa weeyaan riwaayadiisi baa la duraya waa kaas axaadiisu hayr mustaqiima axaadiis aan toosnayn wey ibnu cadi waxyaaba cajiibka ku ya waa ka mid ah waa baran doonaa insha allah ruwaadda uu uu waxa weeyaan kitaabkiisa taraajimtoodii uu ku qoray ee uu kaga hadlay nin walba culimadii ka hadashay buu sheegayaa nin walba wuxuu sheegayaa axaadiistii daciifka ahayd ee uu wariyey ee sababtay in laga hadlo ayuu midh iyo laba ka sheegaya ragga qaarkood wax ka badan buu ka sheegaya ragga qaarkood wax ka badan ayuu ka sheegaya wuxuu leeyay fulan waa sidaa waa saas wa saaxibu manaakiir wa min axaadiisi waxaa ka mid ah. kada kada kada kada wuxuu yidhi maxamed ibn lxajaaj waa intaynuu socono maxamed ibn xajaaj ninka la ydhaa jamaacatun magacaasi waxaa iskale magacaasi jamaacatun koox weeye magaca kooxa maaha sheekh magaca koox baa iskale weeye maxamed ibn lxajaaj waa jamaaca yani ay lijamaacati jamaaca iskale magacaas koox baa magacaa wadaagta maxamed ibnu lxajaaj labadaa magacoo wada socda koox ruwaadii xadiiska ka mid ah wadaagta lam yatabayan lii man hum man huwa minhum ima iima caddaanin maxamed ibnu xajaajka sanadkaa ku jiraa cidduu yahay waa kee koox baa magaca wadaagta kooxduna wax qaar roon iyo qaar aan roonayn ba way leeyihi ma aragtaad qaar ducafaa iyo qaar aan ducafahaynba way leeyihi waar ma aragtaad marka lam yatabayan lii ima cadaan haddaynan sheekh albani man huwa minhum ninka halkan sanadkan ku jiraa ninkuu yahay marka waa maxay waa niman maga magacii iyo magacii aabbaaba wada wadaagay oo la kala garan waayey soo soo wakadalika lama acrif maan garan ibnu dahaan alraawi canhu ninka maxamed ibnu xajaaj waxa weeyaan wax ka warinayo ibnu dahaana isaguna la garan maayo isna imu cadaan bui shekh albani waxaa laga yaabaa ibnu dahan haddii la baado in lasoo helo oo dee la garto lakin alishkaal fayn fi maxamed ibn xajaaj hagaag marka xadiikaasi sidaas ayuu ayuu daciif ku noqday cilmigana maalin walo la doonaba fadligiisi waa la helayaa waana ilaahay ciddii cilmiga dalabta waa u fudaynaya almudaribu halkaana sheekhu wuxuu kaga baxay asbaab ruwaadda ku tacaluqda iyo xifdigooda iyo dabdigooda iyo garashadooda iyo cayntooda oo xadiiska loo daciifiyo ayuu halkaa ku sheegay weli wuu wadaya almuaribu waa xadiiskii xadiiskii xadiiskii iska hor yimi almuarib waxa weey waa xadiiskii barhkiiba barh buriyey ah, muarib xadiis isgaraacaya kaana in riwaayaadkiisa barhba kale ay ay waxyeelayaan qaala imaam ibnu salax wuxuu raximah llah ibnu salax waa garanaysaan soo maa ashahrazuuri fii culuumi alxadiis kitaabkiisa culumlxadiis wuxuu ku kitaabkana waa garanaysaan almudaribu oo min alxadiisi ahi huwa xadiiskii huwa isagoo alladii xadiiskii weeye takhtalifu iriwaayatu fiih waa xadiiska laysku khilaafay werintiisa oo fa yarwiihi bacduhum ruwaadda qaarkood waxay u warinayaan calaa wejhin qaab wa bacduhum bar kalena waxay u warinayaan calaa wejhin qaab oo mukhaalifin khilaafsan lahu qoladii hore muxuu kugu waa xadiis riwaayadiisa laysku khilaafay ruwaadiisiibaa qoloba si u warisay ruwaadiisibaa qoloba si warisay waa oo maxaa markaa mudarib loogu sheegay ma intaasoo keliyu mudarib ku noqonaya maya wainamaa nusawiihi mudariban mudarib waxaynu ku magacaabaynaa idaa tasaawat riwaayataani haddii labada qaabee loo wariyey ama saddexda qaabee loo wariyey ama afarta qaabee loo wariyey ama tobanka qaabee loo wariyey idaa tasaawat labada riwaayad hadday sinaadaan oo ruwaadan iskhilaafta dabdigoodii sinaado xifdigoodii sinaado cadaaladoodii sinaato waxa weeyaan ruwaad iscilceshanaya ay noqdaan xaaladaas xadiisku mudarib noqonaya ama idaad weliba waxa taa dheer waa in la kala rajixi kari waayo waa inay adkaato in la kala rajaxo sheekh wuxuu ku yidhi wainamaa nusawihi mudariban waxaynu ku magacaabaynaa idaa tasaawat riwaayataani markay labada riwaayadood sinaadaan isceshadaan ruwaadani isku la kala rajixi kari waayo midkood ta kale ka mudnaan weydo ama haddii ruwaadda qaarkood qaar ka xifdi badan yihin ama qaarkood sheekhan xadiiskiisa laysku khilaafay qaarkoodna laasimeen qaarna mar iyo laba wax ka wariyeen ama sheekhan xadiiskiisa laysku khilaafay laftiisa ardaydiisu laftiisa cilo lagu sheegayoo oo la yidhi ardaydiisa ragga marka marka hebel xadiiskiisa laysku khilaafo hebel iyo hebel xadiis siday u wariyaan ku fara adayg raggaasaa markaa la qaadanaya marka raawigu hadduu ragga kala wax dheeraado ima fi lcadaala wa fi dabdi wa fi lqadari walimaama oo shaaficii markay iskhilaafaan ninaan imaam shaafici imaamada ku gaadhin ninaan imaam shaafici qadarka jalaalada ku gaadhin imaam axmed iyo markay iskhilaafaan nin dee imaam axmed aanag dhiganaynin dee imaam axmed la rajaxaya arma garatay marka ruwaada qaab badan baa loo kala rajaxa waxaa lagu odhanaya hebel raggaasi way laazimeen hebel xadiiskiisa marka laysku khilaafo inamada inanku dhalay meesha uu maro ku faraacday sababtu tahay aabbihii xadiiskiisa isagaa loo daba fadhiista maaragta hadda aabbihii xadiiskiisa isagaa loo daba fadhiista hebel riwaayadiisa marka laysku khilaafo hebel meeshuu maray baa la qaadanaya hebel iyo hebel markay iskhilaafaan hebel baa la qaadanaya hebella waa laga tegaya xaaladan waayo hebel hebel ishriina sanu la joogay hebella laba cishuu la joogay hebel hebel ishriina sanuu la joogay hebella bil buu xajka siina raacay soona raacay arma garataad nimanka muxadisiina waxaas shaqadaa haya ka war ee aan dhaata haysanay wax ku guraan ee sheekhow software aan isticmaalay softwareka isticmaalayaan waa maskaxdii ilaahay siiyey iyo cilmigii ilaahay uu ku deeqay markaasaa ragga qaarkood waxaa la weydiinayaa su-aal haddii maanta baaxisiinta caalamka joogto la weydiin lahaa dowlado boqolaal nin loo inta loo xashriyo culimaa la odhan lahaa bal sanad la maqnaado kasoo jawaaba markaasaa laleey hebel iyo hebel ka waran markaasuu yii labadaa ninha ah, labaduba waa laba nin oo icaymo ah laakiin marka aad doonto labadaa nin inaad kala rajaxdo hebel qaado waayo hebel kuufiyiin warkood ma hayo laakiin kale kuufiyiin iyo kuwa kaleba u haya warkooda ma garatasha ya waa hagaag ama ida tarajaxat hadday xoog badato ixdaahumaa labada riwaayo midkood bixayu laa tuqaawimu alura bixayu laa tuqaawima jeer aanay ishortaagaynin alukhraa ta kale aanay ishortaagayn haddii labadii riwaayadood midkood ay xoog badato ta kale ka xoog badato oo ta kale aanay ishortaagayn bian yakuuna waaba inuu noqdo raawiyaha raawiga raajixada wariyey axfada mid xifdi badan aw akara suxbatan ama mid u saaxiibnimo badan lilmarwiyi canhu caalimka wax laga warinayo ninkani labaatan sano la joogay ragga qaar baa culimadooda waxay la joogeen saddexiyo labaatan sano ragga qaarkood baa culimadooda waxay la joogeen soddon sano ragga qaar baa culimadooda waxay la joogeen toddobiyo toban sano nin baa wuxuu yidhi hebel toddobiyo toban sanaan wax ka dhiganayay maa faaraqtuhu laa fii xadarin walaa fii safarin walaa fii walaa fii iqaamati meel la kagamaan bixin intuu guriga la joogay ciyaalkiisa iyo xaaskiisa intaasa ka baqnaan jiri albaabkan joogi jira marku so baa soo raaci jiri aan ma garatisha hadhow mid iska imanayaayo markaasoo dhan hebelow hebel waxaasaan ka wariyeyo adigu warkaa ma haysid sheeka beren hadda ma garata walihaada waxyaaba ragga lagu kala rajaxo aw akaru suxbatan lilmarwi canhu aw ayri dalika ama waxaan waxaanayn baa lagu kala rajaxay oo min wujuuhi tarjiixaati lmuctamadid wujuuhda wax lagu kala xoog badnaysiiyo ee culimada agtooda cibrada kule ah falxukmu xukunka markaa waa iskale liraajixati ay liriwaayati raajixati riwaayada raajixabaa xukunka yeelanaysa markaas oo culimadu waxay ku odhanayaan xadiiska waa laisku khilaafay laakiin riwaayatu fulan ayaa asaxu ka xoog badan riwaayaadka kale ama iyada muctamada saasay ku odhanayaan walaa yulaqu xiinaydin markaa xadiiska lagu magacaabi maayo walaa yulaqu la dayn maayo xiinaydin wakhtiga ay kala raajixsanaadaan la riwaayaadkii wasfiga mudarib ah xadiiska lagu sii dayn maayo walaa lahu xukmu xukunkii mudaribna la siin maayo ee waa la kala rajaxayaa riwaayada raajixada ah na waa la qaadanaya tamarjuuxadaana waa laga tegaya adm tamarjuuxadaana waa laga tegaya cibaaraad badan bay ahlcilmisutaa riwaayatu fulaanin aswabu riwaayada fulaan baa sawaab badan riwaayatu fulaanin asaxu min riwaayati fulaan ama alaxfadu waa riwaayatu fulaan hebel riwaayadiisu ayaa waxa weeyaan sugnaansho badan ama alriwaayatu riwaayatu fulaan wahaakada waa hagaag walaa yulaqu xiinaidin wasulmu daribi lagu sheegi maayo walaa lahu xukmu ma laha uma waxa kalaad ogaata qad yaqacu lidiraabu idiraabkii wuu dhici karaa fii matni xadiisi xadiiska matnigiisabaa laysku qabsan karaa oo adiiska isagoo matnigii xadiiska laysku khilaafi karaa waqad yaqacu fi lisnaadi isnaadkana idiraabku wuu geli karaa waqad yaqacu dalika min raawin waaxid raawi keliya idiraabku ka dhici karaa waqad yaqacu wuxuu ka dhici karaa bayna ruwaatin ruwaad oo jamaacatin kooxa oo lahu xadiiska u sugnaatay riwaayad eh, adjamaac eh, xadiis wada warisay ayaa idiraabka dhexdooda ka dhici kara marka idiraabki qad yati min raawin waaxid waqad yati min majmuuca ruwaad meel wada fadhido xadiis wada qaata iskhilaafaysa sheekhu saas yii waar meesaan ma or waar saas yii me caynka ma or ninbasi buu warinay idiraabkan yaa soo saaray nimankii muxadisiina xadiiska inay xifdiyaan doonayay baa idiraabkan tooshka kusoo qabanaya n xadiiskaas hebel saasuu warihay hebella saasuu warihay hebel kale saasuu warihay dhammaant waa n adiiskan xadiiskan idiraabku aggu kaga yimi dabadeedna mashkax baa loo qaadaya maxaa la samaynaya raawigii koobaadee wariyaa la eegaya si yaa ka wariyey cidda ciddaas wa is raacday haye qoladii taabiciintuna xadiiskan maxay yidhahdeen warkooda wuu israacay meelba sibay u wada wariyeen idiraabku xaggu ka bilaabay dabaqadda saddexaad ama dabaqadda afraad maalan dabaqada afraad buu ka bilaabmaya dabaqada afraad imise kooxood ba yaa iskhilaafay hebel ardaydiisii baa iskhilaafay hebel ardaydiisii kala gura hebel ardaydiisa la kala guraya imise weji isu khilaafeen intaas weji ma niman isku midaba ma niman sheekha raggii wada laazimiyba ma niman xifdiga isu dhigmaa ma markaasaa waxaa loo qaadaya fitir fatir sida ninka dhakhtarka joogaa uu cayniyada dhiiggaa u baaro baa microscob loo saaraya raggii sheekha markaasaa waxaa lasoo qabanaya rag la leeyahay hebel xadiiskaa wuu wariyey saasuu hebel uga wariyey waxay hebel iyo hebel sheegeen maalintii xadiiskan hebel sheegayey inaanu majliska joogin hebel maalintaa wuu maqnaa macnaheedu maay xadiiska muu maqlaysa sooma macnaheedu wastuu ku waranaya xadiiska isaga xaggana loo dhigaya marka iska maqana halkan inoo dhiga horta yaa isku soo haray raggii meesha joogay yaa soo haray raggii meesha joogay hebel baa soo haray hebel baa soo haray somaha warniyow hebel raawiga la idhaahdo caalimkan xadiiskiisa lasku khilaafay waa shaami ama waa kuufi ama waa baqdaadi ama waa maki ama waa madani ruwaadii reer madiine hebel ka mid maaha ninkan caalimka xadiiskiisan ay wax ka wada warinayaan waa reer madiina hebel meeye hebel waa reer kuufa oo goormuu hebel horta isagoo reer kuufa madiine maalin heblaaye oo maalin heblaaye madiine yaa ka coli maaha maaragta ha hebel maalintaa magaalada yimid dib ha loo dabagalo waxaa la soo helaya hebel maalintuu magaalada yimid sheekh khaniinaanu nooleynba sheekhani muu noolen haye riwaayadii balla halkan dhig kaasina ma baxay yaa isu soo haray reer madiina reer madiina la kala guraya reer madiina hebel ninka la ydhaha cillo horeynu ku haynayo sheekha wale waxaa ka waryabe cillo horeynu ku haynayo waa ninkii hebel xadiiskii hebel ka wariyey hebel iyo hebel khilaafaye xadiiskiisu xifdigiisa wax kasii ahaayeen ninkan ay saystaana waa ninkii culimadii hebel iyo hebel xadiiska ka wariye hebel iyo hebel yidhaahdeen hebel xadiiskiisa ku mid labadaan nima isu dhigmaya hebel baynu qaadana hebel baa daaqada laga saaraya de waxaas abti aqoon bay u bahan soo ma hadhow buu mid iska imanayaayo if iyo weynino intuu baraa bulshada fadhiisto ayuu iska odhanaya xadiiskaasi caqliga ma gelayo dee horta yaad ahayd caqligaaga bal hagale horta yaad ahayd mananta xata taqul hada kalaam ma fahm wuxuu iska odhanaya xadiiskaasi aqoonta caalamka hadda taalla ayaa beeninaysa ayaa beeninaysa ma fahm haakada ay wlidiraabu idiraabkuna muujibun wuxuu waajibiyaa dacfalxadiisi xadiiska daciifnimadiisa liishcaarihi weeyaan idiraabku wuxuu tusinayaa biannahu liishcaarihi dareensiintuu la dareensiiyey idiraabku biannahu lam yudbad xadiiskan inaan la dabdin inaan xadiiskan si fiican loo xifdin ama bianahu raawiga warinaya lam yadbidna waad odhan karta inaanu xadiiska siday ahayd u dabdin rawaaddan iskhilaafta waxay kutusinaysaa xadiiskan inayn sidiisi u dabdinin wallahu aclam buu yidhi hadalka ibnu salax uu dhamaaday si yar baan u dul marayaa qaala imaam ibnu abi xaatim wuxuu raximah llah ibnu abi xaatim waynu sheegnay abu xaatim arasi baa dhalay waa nin culima isaguna kitaab aad u qiimo badan buu waalidkii ka reebay oo la dhaa kitaab alcilan ibn abi xaatim wuxuu ka reebay aabihii iyo abi zurca wuxuu hi wasaaltu waxaan weydiiyey abi aabbaha iyo waaba zurcata can xadiisin baan wariye aan weydiiyey oo rawaahu wariye almubaarak ibnu fadaala oo uu ka wariyo can cabdilaahi ibni moxamed ibnu caqiil can jaabir ibni cabdilaahi xadiiskaas wuxuu sheegaya ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam daxaa inuu ku udciyaystay bikabshayni laba wan oo amlaxayni oo maxaan dhahaa galaalan ya yani caddaana caddaan ku jiro oo amlax waa maxay caddaan iyo mudo isku jira lakin caddaan u badan mawjuayn halkan waxa wey dhufaanan xadiiska u fiirso bukhaari waxaa ku taalla rasuulku muxuu ku duxaystay bukhariga muslim waxaa ku taalla bikabshayni amlaxayni aqranayni laba wan oo waxa weeyaan leh maxaa dhahaye geeso waaweyn ama dhaadheer iyo waxa weeyaan midabkaasna leh riwaayadka qaar waxa kuso aray samiinayni shilis lakiin riwayadani waxay sheegaysaa mawjuayni dhufaanan mawjuayn waa maxay dhufaanan eeg riwaayadaas bal meesha lala maro rawaa hada xadiis xadiiska waxa wariyey buu ihi xamaad ibnu salma wuxuu ka wariyey can cabdilaahi ibni muxamed ibnu caqiil cabdilaahi ibni muxamed ibnu caqiil ibn abi aalib alhaashimi wey ninkaas caqiil ibn abi aalib baa dhalay ninka waa awow ah caqiil ibn abi aalib yuha cali ibn abi aalib walaalkii nebi maxamed in adeerkii soo maha waa nin ahlubeyda ninkani cabdilahi bin maxamed bin caqiil waa nin ahlubeyda ma fahamte waxaa dhalay caqiil ibnu abi aalib oo la dhashay cali bn abi aalib waa inaad hayso bahasha abtirsiinta cabdlaahi ibnu aiil cabdulaahi ibnu maxamed ibnu caqiil ayaa xadiiskaa wariyey can cabdiraxmaan ibni jaabir bn cabdilahi buu ka wariyey can abihi oo jaabir bn cabdilahi buu ka wariyey can nabiy sal اllahu alيh waslm buu ka wariyey wa rawaa hada xadiis xadiiska waa wariyey xadiiskaa sida ayaa u wariyey xamaad xamad ibnu salama saa wariyey wa rawaa hada xadiis xadiiska waxa wariyey athawriyu sufyan sacid thawri faqaala wuxuu yihi can cabdilaahi ibni muxamed ibni caqiil can abi salama can abi hureyra aw caaisha can nabi sal la alay slam so weji labaad maaha wa rawaahu xadiiskii waxa wariyey cubaydulaahi ibnu camr iyo wa saciid ibnu salama faqaala waxay yidhahdeen waa laba nin oo raga ah. faqaala waxay yidhahdeen can cabdilaahi ibni muxamed ibnu caqiil can cali ibni xusein can abi raafic can nabi sal la alay wasalam saxaabigii waa isbedelay ma garat taabicigii waa isbedelay hadda ma garat wuxuu yidhi xadiikaa wujuuda kala duwan loo wariyey ayaan aabbo weydiiyey ultu waaan ku ii abuuraan ku iri fama axiixu maxaa sax abu waa ninkay culimmadu yidhaahdeen xadiiu laa yacrifuhu abu zurca laysa bixadii iyaar mudcaanabarashaqow ma xadiiu laa yacrifuhu abu eesh laysa bixadii waa nin halkaa gaadhay darajadaa gaadhay xadiis nebi maxamed laga wariyo abu aanu garanaynin xadiis jira maaha aimo waaweyn baasaa yidhi maxay tilmaamaysa aqoontu xadiisu leey aqoonta uu xadiisu leey xadiisun laa yacrifu abi zurca laysa bixadiis qultu liabi zurca waxaan ku idhi fama saxiixu qaala wuxuu ihi maa adri garan maayo maa cindii fii daa shay anigu warkani iimay kala caddaan buu yidhi meesha yaa isku haysta xamaad ibnu salama iyo sufyaan saciid athawri iyo cubaydulaahi ibnu camar iyo saciid ibnu salama afar nin oo raggii sheegnaaya ayaa xadiiska riwaayadiisi isku khilaafay hal nin baana xadiisku ku dul wareegayaayo cabdullaahi bn maxamed bn caqiil la yidhahdo somarteeda wuxuu yidha cabdiraxmaan ibn xabeta adeerwaxaan u tegay aabbahay buui qultu waxaan kuhi liabi aabbahay fama saxiixu aabbow nima xadiiska sidan baa loo wada warey siyaabahan baa loo wariye maxaa saxa qaala aabbahay wuxuu yidhi ibnu caqiil ninka la dha laa yadbidu xadiiahu ibnu caqiil almushkilatu minhu abu xaatim muxuu yidhi xadiiskan dhibku meeshuu iima kuu sheegaa ibnu caqiil baa xadiiskan inuu idiraabka ku dhaco isagaa sababay nimankan culimo wey xamaad ibnu salama iyo sawri iyo cubaydulahi ibnu cumar aimaa xadiiskan warreysa raggani rag niman jibaala oo oo aan xifdigooda aan ciyaaraynin wey laakiin ninka ninka laba laba dhaclaynayo kolba xadiiska sii warinayaa waa cabdullaahi ibnu maxamed ibnu caqiil waa nin xifdigiisu uu aada wagashuwagashu yahay isagaa xadiiska kolba siuu warinaya nin walbana sidii uga maqlay buu u sheegay macnaheedo maxay idiraabka xadiiskani ninkaasuu ka yimi muxuu uga yimi lisuwi xifdihi soo cajiib maasha ha qultu waxaan idhi bu ihi kamuu hadhin fa ayuhumaa ashbahu cindaka fa ayuhumaa ashbahu keebaa u dhow cindaka agtaada riwaayaadkan la khilaafay keebaa keebaa kula awood badan kaana inuu leeyahay cabdiraxmaan ibn abi xaatim uu doonayo inuu inuu riwaayaadka kala rajaxo xadiiska idiraabka ka fakiyo soomari wuxuu yidhi abi allahu aclam ilahay baa guuri wuxuu tilmaamaya inay iscelinayaan inay iscelinayaan nimankaasi inay isceshanayaan wa qaala abu zurca abu zurca wuxuu yidhi hada min ibni caqiil xadiiska idiraabkiisu meeshuu ka yimi ibnu caqiil weeye aladiina rawow can ibni caqiil kulluhum iqaat aimada wax ka wariyey dhammaantood waa rag wargaleena rag xifdigooda iyo dabdigooda la yaqaano weeye waa aimo sidaa darteed ayaa mushkiladu waa minhu idan idraab hada alxadiis jaa min raawin waaxid muxuuna uga yimi lisuui xifdihi waadixsamaya ikhwaan waay bal labadaasi waa laba nin oo iyagu aqraan ahaa saaxiib ahaa waa abu zurcaya abuxaatim bal nin iyaga aan ahayn aynu sheegno daraaqudna xadiiska lagu weydiiyey cilalka wuxuu yidhi dhegeyso daraqutni wuxuu yihi alidiraabu fiihi min ibni caqil maxaan kugu yidhi wuxuu yihi alidiraabu fiihi min ibni caqiil shuuf muxadisiinta waa niman hal mashkax bay wada sitaan sheekh waa niman saasay uga tafayaan riwaayad doonaan inay warkeeda sheegaan qawaacid iyo wado keliya watiiro keliyana way wada hayaan miyays ogaayeen iyaga iyo laakiin min watiiratin waaxidatin bay min mishkaatin waaxidii ka fulayaan cilmi waa kaa sheekh cilmiga ahlu sunahana ilaahay waxyaabaha uu ku sharfay waxaa ka mid a ah sixanimadiisa waxyaabaha ku tusinaysa ninkooda mashriqal joogay iyo ninkooda maqrib joogay waa isku jawaab markaa wax la weydiiyo cibaaradaa laga yaabaa inay kala duwanaato laakiin mufaadku waa isku mid waayahay halkaana waxaad fahantay idiraabo maxaa tahay idiraab waxaa shardiga in xadiiskii la khilaafo khilaafkiisina la kala rajixi kari waayo riwaayaadkiina ay sicishadaano mutakaafi noqdaan haddii la kala rajaxoba sabab min asbaabi tarjiix ilmuctamada lagu kala rajaxana idiraab lama yidhaahdo waadix salaamu calaykum waraxmat ullahi